alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kasiira maanta si rasmiya ah waxay inoogu bilaabantay dowradii imaam malik ibnu anas duruusihii qaarkood waa la galay darsigii saddexaad waxa uu ku saabsan yahay kitaab la yidhaahdo tacdiimu alcilmi cilmiga weynaynta la weynaynaayo ayuu kitaabku ka hadlayaa iyo sida loo weynaynayo kitaabku wuxuu ku saabsan yahay baabka aadaabtu ku saabsan yahay oo cilmigu wuxuu u baahan yahay aadaab waa u soo noqonaynaa insha allah waxaa qoray sheekh la yidhaahdo saalix ibnu cabdillaahi bni xamadin alcusaymiy ayaa qoray sheikhani waa sheekh mucaasir ah oo mashaayikhda duruusta aadka u dhiga ka mid a ah. culammada dhintay iyo culammada noolna de waxa fiican culammada markaa hore ee markaa dhimatay qiimo gaaray sii leeyihiin waata cabdullaahi ibnu mascuud laga soo wariyey inuu yidhi man kaana mustannan falyastanna biman qad maat fa ina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna kii cid ku dayanaya ciddii dhimatay ha ku daydo waayo ruuxa nool loogama aamin qabo fitno ilaa la ogaado ruuxu inuu wanaaggii iyo khayrkii ku dhintay fitno loogama aamin qabo sheekhan aqoon badan uma lihi laakiin duruusta ayuu aad u dhigaa talabatu cilmi badan baa ku xidhan dawraad ayuu sameeyaa wakhti yar uu ku bixiyo bacdu rasaa'ilna waa leeyahay bacdu bacdulikhwa markaan weyddiiyeyna sheekha wax dhiba igamay sheegin maa calimnaa bihi ilaa khayraa khayr waxaan ahayn kuma ogin laakiin waa innagii hore u sheegnay fa ina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna kitaabka markaynu eegnana kitaabkani waa kitaab qiimo badan mar haddaynaan waxba ku ogayn khayrna laga sheegay kitaabka daatadiisa marka la eegana kitaab wanaagsan uu yahay muxtawaha uu koobsanayo waxay noqonaysaa in laga faa'iidaysto yacnii kitaabka istifaadada kitaabka laga faa'iidaysanayo baynu u soo wamaa kunna lilghaybi xaafidiin kitaabku wuxuu ku saabsan yahay aadaabta cilmiga ayuu ku saabsan yahay cilmigu wuxuu u baahan yahay aadaab aadaabta iyo ariiqaasaa cilmiga lagula kulmaa oo lagu kala qaataa culammadii salafku waa kula kulmi jireen oo cilmiga ku qaadan jireen kutub fara badanna culammadu waa ka qoreen mawduucaas ku saabsan dariiqada waddankeenna waddannadan geeska afrika dariiqada cilmiga looga dhigan jiray aadaabta waxay u qaadan jireen kitaab la odhan jiray tacliimu almutacallim lizarnuuji kitaabkaasaa la akhrin jiray oo xortu ay dhigan jirtay zarnuujina waa tilmiidu saaxib alhidaaya shiikhii xanafiga ahaa ee markhiinaani la odhan jiray ee kitaabka hidaaye la yidhaahdo allifay ayuu ardaygiisii ahaa kitaabka kitaab lhidaaya la yidhaahdaa waa kitaab fiqiyo kooban oo mukhtasar ah oo xanafiyadu ay ka daba dhacday saas aawadeed culamo badan baa sharaxday oo xanafiye ah waxaa la yidhahdaa ilaa toddobaatan sharax waa mid xanafiya kitaabkaa ammaanoo markaasaa wuxuu yidhi ina alhidaayata kaalqur'aani qad nasakhat ma sannafuu qablaha fi اsharci min kutubi faxfad qawaacidaha wasluk masaalikaha yaslam qawluka min zayqin wa min kadibi kula hadla waa ghuluwi ghuluwi buu sameeyo wuxuu yidhi kitaabka hidaayada la yidhaahdaa qur'aankoo kaluu la mid ahaadoo sida qur'aankuba kutubihii hore u nasakhay ayaa kitaabulhidaayana kutubtii hore ee shareecada fiqiga laga qoray yacani fiqhu shariica kutubtii hore laga qoray isaguna u nasakhay kitaab uu qoray ruux markaa khata iyo sawaab labadaba aqbali karaa kitaab uu qoray see qur'aanka loogu metelaya waa arrin baail ah madaahibta kale qaarkood baa waxay yidhaahdeen dee waa qur'aanu alxanafiya annaga qur'aanka yagi maayo almuhim zarnuuji waa tilmiidu saaxibi alhidaaya ha yeeshee ashyaada qaarkood baa ku jirtay quluwi ah waxyaalo quluwii u qoran yahay ashyaa saxi waa ku yaalleen ashyaa kale ku talaxtagina waa ku jireen wadaad wadaadadaa ka mida soomaaliyeed oo kitaabkaa raggii akhristay dabeedna sidiisa u fulinayay ahaa ayaa maalin isagoo soconaya wuxuu ku soo baxay yar yar kubad ciyaaraya wadaadkiibaa halkii kubaddiis ag taagay si magnad qabsaday geesna waa uga dhaqaaqi war maxaa kugu dhacaa layidhi inaan shiikhu baa yararka kubadda ciyaaraya ka mid ah marka ixtiraam aan isaga ixtiraamayaan isu taagay yarkuna waa iska ciyaarayaa kubaddiisu eryaraya sow quluwi maa waxyaalahaasoo kale wax loo baahan yahy mid kale wuxuu yidhi gurigayga anigoo jooga xagga shiikha gurigiisu iga xigo wax kale iska daayo lugaha uma fidin war shiikhu muxuu ka og yahay lugahaagaiyo geestaad u fidinayso mar haddii adigoo dee ag fadhiya aanad lugihii ku soo kala bixin ya oo aad kaba fog tahay ama aanu kuba arkaynba ee gurigaagii aad ku jirto ma dhib baa ku sugan markaa geestaa doonto inaad lugaha u fidso wax dhibi kuma sugna waa quluw waa ku talax waxyaalaha noocaasoo kalea looma baahna iyo ashyaalla nooca oo ku yaalla kitaabkaasna mid loo baahan yahay waxaa haddaba loo baahan yahay aadaabtii cilmiga kitaab ka warramayo oo hufan musanafaad iyo kutub badan baa laga qoray hadda wakhtigan ikhtiyaarku wuxuu ku dhacay jaamicnimada kitaabkani kulansan yahayoo wax badan uu koobsanaayo carabigiisuna aadka u macaan yahay lana hufay mawduuca uu ka hadlayo in kitaabkan bal carabka la mariyo oo la diraaseeyo ay dalabadu diraaseeyaan kitaabkan loona dhigo iyaguna ay sii dhigaan sheekhu wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi ma cadamahu mucadim wa saara ilayhi raaqibun mutacallim waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu la shariika lah shahaadatan nabra'u biha min sharaki alishraak fatuujibu lana anajaata min naari alhalaak وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو faballaqa risaalatahu wa addaaha wa aslama amaanatahu wa abdaaha bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabay allah magiciisa allahaasoo arraxmaani kii naxariista caamkaa ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doonoo khalqigiisa ka mida ahaaday magiciisaan ku bilaabay ama alraxmaani allahaasoo ahaaday alraxmaani kii ku sifaysnaa raxmadda waasicee ballaadhan daatahaan ugu sifaysnaa alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaayay cidduu doono ahaaday laba tafsiir baa ku sugan tafsiirka hore waa in la yidhaahdo arraxmaani kii si caama u naxariisanayo gaal iyo muslimba u naxariisanaya ahaaday raxma caamma uu khalqigoo dhan u naxariisto ciduu doono kii ku sifaysna ahaaday alraxiimi si gaara kii mu'miniinta ugu naxariisanayay ahaaday tafsiir waa kaas arraxmaan waxaa looga jeedaa raxma caamma alraxiimna raxmada uu koobsanayo waxaa loo jeedaa raxma khaasa tafsiirka labaad waa in la yidhaahdo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday waa daata ahaan sifo ugu sifaysanya alraxiimi almuusilu raxmatahu ilaa man sha'a min khalqih marka midna waa sifatu daat midna waa sifatu ficlin oo alraxmaan uu koobsanaya sifatu daat bay noqonaysaa alraxiimna waxay noqonaysaa sifa ficliya shay kastoo wanaagsan bisimka lagu bilaabo ayaa fiican kutubaha la qorayana bisimka in lagu bilaabaa waa sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo waraaquhu nebigu diray sida hiraqla warqadduu u diray bisimkuu ku bilaabay waraaqihii cid kale u diri jirayna bisimkuu ku bilaabi jiray heshiiskii xudaybiya markuu nebigu sala allahu aleyh iyo gaaladu ay kala qoranayeen waxaa lagu bilaabay bismi illaahi alraxmaani alraxiim saasaa lagu bilaabay marka waa sunnadii nabiga sala allahu alayh wasalam alxamdu lilaahi ma cadamahu mucadim mahad oo dhami lilaahi ilaahay baa la gaara ama lilaahi ilaahay bay u sugnaatay maa cadamahu mucadim intuu weyneeyo mid weyneeyaa ayaa ilaahay mahadi u sugnaatay bimacnaa mar kastaba ilaahay baa mahadsan wa saara ilayhi raaqibun mutacalib wa saara ilayhi xaggiisana uu u socdo raaqibun mid waxa weeye markaa doonaya oo rajaynaya marka cilmiga oo mutacallimun wax baranaya wa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allaahu mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane waxdahu xaalu allah keligii ahaaday oo la keliyoobay ilaahnimada xaqa ah laa shariika lahu xaalaanu ilaahay wadaage aanu lahay shahaadatan nabra'u biha waxaan qirayaa shahaado shahaadadaasoo aanu kaga beri noqonayno min sharaki alishraak wadaajinta ilaahay wuxuu la gaarka yahay cid kale lala wadaajiyo shabakadeedii aanu kaga badbaadayno oo kaga beri noqonayno sharak waxaa la yidhaahdaa yacni markaa dabinka ama yacni markaa waxa markaa cid loo dhigay ay markaa gelayso ayaa layahay sharak marka shabakaddii ishraagga kitaabku adab ah, koobsaday oo de carabi badan baa ku jira marka tacaabir adab iyo fara badan ayaa ku sugan iyo isticaarooyin fatuujibu lana anajaata waxay noo waajibinaysaa annajaata min naari alhalaak badbaadka laga badbaadayo naartii lagu halaagsamaayey bay noo waajibinaysaa wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh waxaan qirayaa anna muxammadan in muxammad cabduhu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii sala allahu alayhi wasalam inuu yahay arsalahu rabbuhu bilhuda arsalahu rabbuhu rabbigiisu waa soo diray nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu la soo diray bilhuda wa diini alxaq hanuun buu la soo diray iyo diin xaqah ayuu la soo diray liyudhirahu cala addiini kullih wuxuu u soo diray si uu marka uga korraysiiyo uga qaalib yeelo oo uga gacan sarraysiiyo liyudhirahu ay liyucliyahu cala addiini kullihi diin dhammaanteed walow kariha almushrikuun walow ha karaahiyaystaan risaalatahu wa addaaha waa gaadhsiiye risaaladiisii dadkii layidhi gaadhsii ayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam uu gaadhsiiyey wa addaaha waa gutay wa aslama amaanatahu wa abdaaha waa dhiibey ammaanatahu ammaanadiisii wa abdaaha waana muujiyey yacni wuxuu u dhiibay dadkii loogu soo dhiibay ammaanada ayuu u dhiibay sheekhu wuxuu ku bilaabaa bisimka bismi illaahi alraxmaani alraxiim ayuu ku bilaabaa wuxuu ku xijiyey xamdinaq uu ilaahay u xamdinaqaayo alxamdu lilaahi maa cadamahu mucadim wuxuu ku xujiyey labada shahaado wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah iyo wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh waa ruknigii koowaade islaamka labadaa shahaado shahaadada ilaahay tawxiid loo qiraayo iyo shahaadada nebiga sala allahu alayh wasalam risaalada loo qiraayo laa ilaaha ila allah marka la fasiraayo kitaabu tawxiid baa ku arkaysaan insha allahu yah waxaa looga jeedaa ilaahnimada xaqa ah in allah lagu koobaayo oo an laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane ama laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane labada siyood mid walba waa loo fasiraa in xaqun laga dhigo khabarkii oo la qadaro iyadoo laga qaadanayo dalika biana allaha huwa alxaq waana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil allahna waa ka xaqa ah cidda allah ka soo hadhayna in la caabudaa waa baail waxay tahay bixaqin in laga dhigo mid lagu tacalluq siinayo laga dhigo kown iska caama ama mawjuud la yidhaahdo oo laa ilaaha bixaqin fi lwujuudi ila allah ama laa ilaaha bixaqin mawjuudun ila allah macnuhu dhacay labada siyood sidii loo fasiroba waxay noqonaysaa mid saxa laakiin taqdiirka xaq la qadarayo ama mutacalliqha laga dhigo ama khabar ha laga dhigee lagama maarmayo waa loo baahanya waxdahu waxay akidaysaa isbaatkay akidaysa kalimatu tawxiid haddii lagu yidhahdo imise ruknay ka kooban tahay waxaad odhanaysaa laba ruknay ka koobantaho waa nafyi iyo isbaat nafyigu waa maxay waa laa ilaaha isbaatkuna waa maxay waa ila allaahu labadaa rukni bay ka koobantahy labada mid walba waa la adkeeyey marka hore adaatu xasrin baa la sameeyo siiqo wax lagu xasriyo oo lagu koobo siiqada ugu xoogga badan ee ugu sariixsan baa la keenay laa ilaaha ila allah waa nafyi istisnaa waa aqwaa siyaqi alxasri odhaahaa wax lagu xasriyo waa ta ugu xoogga badan mar labaadkii mid walba waa la sii adkeeyey waxdahu waa ta'kiidun lilisbaati waa xaal waana xaalo mu'akida ah laa shariika lahuna waa ta'kiidun lilnafyi iyaduna waa xaal waa xaalo markaa mu'akida ah saas weyi wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waa shahaadada qaybtii labaad ashahaadat ahaaniya in rasuulka sala allahu alayh wasalam rasuulnimo loo qiro cabduhu wa rasuuluhu baa la israaciye culammadu waxay yidhahan labadaa waxaa loo kulmiyey si markaa ku talax tagga iyo ka gaabinta labadaba loo daafaco oo rasuulku inuu addoon yahay sheegista laynoo sheegaayo addoon ilaahay inuu yahay waxaa ku sugan dee inaan isaga la caabudinoo laga dhigan ama aan lagu talax teginoo khasaaistii ilaahay la siin waatay culammada qaarkood yidhaahdeen cabdun falaa yucbadu warasuulun falaa yukadabu walaakin yutaacu wayutabac nebigu sala allahu alayh wasalam waa addoon oo lama caabudo waa rasuul oo lama beeniyo ha yeeshee waa la ateeca waana la raacaa yacanii in la rumeeyo rasuulnimo loo rumeeyo oo la ateeco la raaco ayaa waajib ah wax wuxuu khabar sheegay la rumaysto wuxuu war sheegay wuxuu amar soo jeediyey oo amrayna la furiyo wuxuu reebay oo yidhi ka tagana laga tago oo laga dheeraado allah waxaa lagu caabudayaana ay noqoto wax nebiga sala allahu alayh wasalam lagala kulmay intasabat bidacwatii adharu alxujaji waindafacat bibayinaatihi shubuhaat wallajaj waxaa ku taagmay sababta yeedhmada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ku taagmay xujooyinka tii ugu muuqadka badnayd adharu alxujaj daliilada kii ugu caddaa waindafacat waxaa ku daafacmay bibayinaatii caddaymihiisana alshubuhaatu wallajaj shubhooyinkii ayaa ku daafacmay shubha waa maxay shubhadu waa wax markaa xaqa u eg baatilna ah maxaa shubha loo yidhi xagg iyo xaggaba waa u eg yahay qofkaan garanaya wuxuu moodi karaa xaqii oo uga ekaanaya waatay culammada qaarkood yidhahdeen waa barzaqun bayna alxaqi waalbaatil shubhadu waa teed u dhaxeeya xaqa iyo baatilka xagganna waa shabbahaa xaqa xaqiiqa ahaanna waa baatilba marka shubahaadkaas waa waxaa xaqana u eg baatilkana ahee waa ku daafacmayaan caddaymaha iyo xujooyinka nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay wallajaju asraarka iyo murankuna waa ku daafacmaya lajajka waxaa looga jeedaa yacni muranka ama asraarka fawarasana almaxajata albaydaa wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam inay dhexal siiyey almaxajata albaydaa waddadii caddayd almaxaja waa waddada culamada qaarkood waxay dhaheen waa aariiq culamada qaarkoodna waxay waa jaadat ariiq marka waddadii caddayd ayuuna dhexal siiyey waata xadiis lagu soo wariyey nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam taraktukum cala almaxajati albaydaa'i layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha bacdi ila haarik waxaan idinkaga tegey yacnii dariiqii caddaa xaalaa ku sugantihin ama waxaan idinka yeelay qaar dariiqa cad ku sugan oo taraka la yidhaha waa bimacnaa sayara layluha ka nahaariha habeenkeedu wuxuu la mid yahay maalinteeda yani waa wada waadix xaqi waa wada cad yahay saasaa looga jeeda fawarasana almaxajata albaydaa wasunnata algharaa sunnihii markaa caddaa ayuuna dhaxalsiiyey ee nuuraysay laa yatiihu fiiha multamis kuma dayoobaayo yacni waddadaas mid doonaya ku dayoobi maayo taaha yatiihu waa dayoobay oo waddadii buu ka lumay kuma dayoobayo kama lumayo mid waddada doonaya walaa yuraddu canha muqtabis lagama celinayo mid dhimbiil qaadanayana laga celin maayo yacnii sunnadii waa caddahay mid doonayaa sunnadaas kuma lumayo mid ka dhimbiil qaadanayana loo diidi maayo muqtabis waa ka dhimbiil qaadanaya ihtidaagii qofku ku hanuunaayey baa waxaa lagu shabbahay sidii dab markaa waxa weeye wax laga qaadanayo oo la odhanayo qori dab leh nasiib saasoo kale yacani labadaasaa la isku shabbahaya nooc isticaaraaba ku sal allahu calayhi wasalam ilaahay ha u naxariisto nebiga sala allahu alayh wasalam oo naxariis ha u siyaadiyo ama sala allahu calayhi ilaahay ha ammaano oo malaa'igta agtooda ha ka ammaano wasallama ha salaamo ama wasallama ha nabadgeliyo yacni ha u siyaadiyo mid walba waa u xasishay nebiga sala allahu alayh wasalam ee waxaa looga jeedaa ilahay ha u kordhiyo wa calaa aalihi wa saxbihi qaraabadii wa saxbihi asxaabtii nebigana sala allahu alayh wasalam ilaahay ha ku salliyo oo ha u naxariisto naxariis markaa weynayni weheliso raxmatun maca tacdiim ama ilaahay ha ammaano cadada man tacallama wacallam kii tiradiisa ilaahay ha u naxariisto oo ha salaamo tacallama cilmiga bartay wacallama yacni dadkana baray wuxuu sheekhu tilmaamayaa xaqu inuu cad yahay xaqana inaanu baatil la beratami karin adilada xaquna inay baatilka daafacayso shubuhaadku inay faydmayaan marka xujooyinka iyo daliilada sharcigaa la eego oo xaqa iyo baatilku isuma eka bal naqdifu bilxaqi cala albaili fayadmaquh xaqa ayaannu ku tuuraynaa baatilka fayadmaquhu waa tegsiinayaa xaqu baatilka waa tegsiinayaa damaqa yadmaqu waxa marka ay tahay waxaa laga keenay waa ficil min addimaaq laga keenay marka damaqahu macnaheedu waxa weeye asaaba dimaaqah maskaxda ayuu ku dhuftay weeyaan yacnii shayga marka la yidhaahdo damaqahu bimacnaa waa dilay oo waa baabi'iyey baa loo isticmaalaa waayo caadatan waxa la yaqaanaa ruuxa maskaxda lagu dhufto inaanu noolaanayn oo dhimanayo ayaa la ogyahay marka maadaama ay sidaas tahay fayadmaguhu waxaa looga jeedaa wuu tegsiinayaa baa looga jeedaa waana sida cibaaraday jalaalayn ku tahay fayadmaguhu ay fayudhibuh faidaa huwa zaahiq waa isagii oo baatilkii markii xaq lagu soo tuuray meeshaba ka baxaya oo tegaya waa baaba'aya baatilka salliga nebiga sala allahu alayh wasalam lagu sallinayo mar kasta oo nebiga sala allahu alayh wasalam la soo qaado waa in lagu salliyaa fadaa'il baa ku soo aroortay waciiddana waa soo arooreen haddii nebiga lagu sallin waayo sala allahu alayh wasalam oo waa ka xadiis sheegaya in jibriil nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam ka agtiisa lagugu xuso oo magacaaga lagu soo qaado ee kugu sallin waaya ilaahay ha fogeeyo aamiin dheh nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam aamiin waa xadiis haabitoo nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam saas aawadeed culamada qaar waxay ka deliishadeen mar kasta oo nebiga la soo qaado in lagu salliyaa inay waajib tahay bay ahlucilmiga qaarkood ka deliishadeen xadiiskaas iyo adilada la midka qaraabada nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa loo jeedaa ciddii reer bani haashim ah iyo reer bani mutalib ee mu'miniinna ah ayaa loo jeedaa culamada qaarkoodna waxay leeyihiin waa ciddii reer bani haashim ah ee mu'miniin ah oo keliya ee reer bani mualib kama mid ahaa aalu beytka halka bani mualib markaynu leenahay yaynay iskaga kaa qaldamin cabdilmualib iyo iyo mualib waa kala laba adeer bayna isu yihiin mualib waana cabdilla socon waa haashim walaalkii oo waa in cabdimanaaf sulaaladiisa iyo tarantiisana waxaa ka mid ahaa imaamu shaafici raximahu ullah ayaa ka mid ahaa cabdimualibna waa nebiga awowgii ruma oo waa ina haashim haashim faracuu dhalay dhammaan waxay wada gelayaan cabdumualib bay gelayaan haashim inama kale waa lahaa oo aan cabdumualib ahayn oo nin asad la yidhaahdaa jiri jiray asad ibnu haashim laakiin asad wax raga kama tegin waxaan filayaa cali hooyadii oo faatimatu bintu asad inay tahay ina asad asadna ina haashim yahay marka tafsiirtii baaqiga noqotay marka laga eego madi buu noqday cabdimualib marka labadu way kala duwan yihiin cabdimualib iyo mualib qowlka saxiixina wuxuu yahay aalu beytku inay noqonayaan ama aalka nebigu sala allahu alayh wasalam reer bani haashim iyo reer bani mualib intoodii mu'miniin ahayd ee iimaan ku dhimatay reer bani haashimba ha ahaadee haddaanu muumin noqon aalu beytkii kama mid ahaa saxaabada nebiguna sala allahu alayh wasalam waa cid kastaoo nebiga la kulantay sala allahu alayh wasalam iyadoo nebiga ay rumaysan tahay iimaanna ku dhimatay ayaa waxaa la yidhahdaa saxaabi cadada man tacallama wacallam culammada qaarkood tacbiirkan iyo tacaabiir la mid ah way isticmaalaan mid kaloo shabbahdana sheikhu waa inoo soo hormariyey alxamdu lilaahi maa cadamahu mucadim wa saara ilayhi raaqibun mutacallim waxay culammada qaar ka istimbaadeen xadiiskii nebigu sala ilaahay baan u tasbiixsanayaa oo xumaan ka nasahaya oo ka dheeraynaya oo ku ammaanaya inuu xumaan ka dheer yahay anoo mahadnaqiisna ku ladhaya cadada khalqih waxaan ilaahay u tasbiixsanayaa tirada khalqigiisu ay yihiin tasbiix la tira ah hadda afka mar baa laga yidhi laakiin maxaa lagu daray cadada khalqih wa ridaa nafsih wa zinata carshih wa midaada kalimaatih marka culamada qaarkood taasoo kale ka istimbaadeen tacaabir noocaasoo kale in la odhan karo saas aawoodee imaamu shaafici waa ta uu nebiga sala allahu alayh wasalam ugu salliyey sala allahu alayh wasalama maa dakarahu daakiruuna wagafala can dikrihi alghaafiluun waata imaamu shaafici yidhi kuwa xusaya intay xusaan kuwa ka mooganaanayana ay ka mooganaadaan tiradaasoo kalea nebiga ku salliyey sala allahu alayh wasalam tiradaasoo kale baa nebiga sala allahu alayh wasalam ku salliyey marka cibaaradan cadada man tacallama wacallam iyo cibaarada horeynu soo marrayba taas oo kale ayuu ka dheeganaya amaa bacdu intaa dabadeed miyaa ay mahmaa yakun min shayin bacda dalik falam yazal ilcilmu irsan jaliilan falam yazal ilcilmu cilmigu kama bixina waa ahaa irsan dhaxal jaliilan weyn ayuu ahaa nafyu nafyi isbaatun shay la diiday haddii la diido wuxuu noqonayaa sugis la sugay lam waa adaatu nafyin yazalna waxay leedahay macno nafyi ayay leedahay labadii nafyi markay kulmeen waxay noqonayaan hadalkii musbat buu noqonaya mid la sugay marka waxay la macno noqonaysaa nafyu nafyi isbaatun waa innaga nidhiye waxay la mid noqonaysaa yakuunu alcilmu irsan jaliilan wuxuu ahaan doonaa cilmigu dhaxal weyn ayuu noqon doonaa tatacaaqabu calayhi waxaa iscidbinaya oo iska daba imanaya oo cilmiga isu cidhbinaya alamaasilu dadka fadliga badan jiilan bacda jiilin xaalay markaa isdaba joogaan oo iska daba imanayaan ay mutacaaqibiin laysa litulaabi almacaali hamun siwaah xoogaa muqadimada adilla kuma badna ama adilo shiikhu markaa ma sheegaayo waa hordhici kitaabka xoogaa tacaabiir adabiyo badanna waa isticmaalayaa laakiin nusuusta iyo adilada iyo aasaarta wuxuu inoogu keeni doonaa kitaabka dhexdiisa yani wada sidan ma aha marka yaa laga cajisa laysa liulaabi almacaali hamun siwaah uma sugna waxyaalaha koreeya dadka doonaaya uma sugna hamun siwaah niyo iyo hami aan cilmiga ahayn uma sugna waxay ku haminayaanee doonayaan waa cilmiga walaa ragbata lahum fii maluubin cadaah jacayl uma sugnaa iyaga kuwa waxyaalaha koreeya doonaya fii matluubin cadaah wax la doonoo ka soo hadhay cilmiga ya wa kayfa laa sidaanu caynkaa u noqonayn oo shayga keliya ay doonayaan iyo shayga keliya ay ku haminayaan siduu u noqon waaye wa bihi tunaalu sacaadatu daarayn iyadoo cilmiga lagu gaadhayo liibaantii labada daaroodba daarta adduunye iyo daarta aakhiraba liibaanteedii lagu gaadhaayo cilmiga wa tiibulcayshayn labada nololood nolosha adduunye iyo nolosha aakhiro wanaaggeeda lagu gaadhaayo cilmiga tulaab ilmacaali waa kuwa cilmiga doonaayo waayo korraynta markaysagaa la doonaayo cilmi in lagu kor noqdo ayaa marka ka fiican wax kale in lagu kor noqdo dad fara badani waxay doonaan magac iyo maamuus qaar kale waxay doonaan xoolo qaar kale waxay doonaan madaxtinimo yacni ayay doonaan laakiin waxaa dhammaanteed waxaa ka koreeya in cilmi la doono la raadiyo cilmi in la raadiyo la doono ayaa ka korreeya culammada qaarkood taran ma yeelan oo waxba may dhalin haddana magacoodii baaqi buu noqday qudri kasta iyo beled kasta iyo meel kastaa laga sheegayaa markaasaa la odhanayaa sheikh fulaan waxauu yidhi caynkaa iyo caynkaa yaxya bnu sharaf annawowi wuxuu yidhi saya sidaas yacni shaykhulislaam ibnu taymiya waxauu yidhi saya sidaas wax tafiiray ka tageenna ma jiro labada midna ma guursan hadda taa u qaadanin inaan guurka leeyahay waa laga fiican yahay laakiin waxaan tilmaamayaa yacni cilmigu ee mudnaanshaha uu leeyahay magacoodii waa baaqi noqda mashriq iyo maqrib buu ka dhacay kutubtoodii baa lagu intifaacaya qaar ubad badan dhalay ya oo ubadkoodu aad u badan yihiin ayaa haddana waxa weeye markaa maanta dad badan ayna aqoon lana sheegin lana sheegin marka cilmigu waa qiimo badan yahay marka sharaf qofka doonayaa cilmi ha raadiyo cilmiga shareecada ha raadiyo ha doono ya isagoo iska hurda ayaa ajarkii u soconaya mas'aladii laga bartay iyo kitaabkii mas'alada uu ku qore laga qaatay iyo darsiguu dhigay marka waxaa weeye laga faa'iidaystay baa markaa lagu camal falaya waa iska khuurinaya waa hurdaa ajarkiina waa u socdaa waa dhinto qabriguu ku jiraa ajarkiina waa u socdaa kitaabkiisii baa la yska yacni lagu intifaacayaa la baranayaa maxaa lagu helayaa taas sheikha la yidhahdo muqbil ibnu haadi alwaadici raximahullah inama ma dhalin wax tafiira wuxuu ka tegay laba hablood kitaab uu qoray oo aljaamicu saxiix la yidhaahdo waxaa laga sheegay inuu yidhi sagaal inan waa iiga fiican yahay kitaabkaas hadda u fiirso sagaal inan kitaabkaasaa iiga qiimo badan waa ka jeclah marka cilmigu waa sharaf badan yahay fadli badan baa lagu helayaa derajooyin sarreeyaa lagu gaadhaa saas aawadeed yacnii dadka markaa waxaa weeye sharafta iyo korraynta doonaya cilmi ha raadiyaan hammi aan cilmi ahaynna ma laha dadka qaarkood halkay ku haminayaan inay waxaweeye xoolo helaan oo shaqaystaan oo guryo dhistaan oo waxaa sameeyaan isaga hamigiisa ugu weyni ruuxa aalibulcilmiga ah ee cilmiga u dhadhamay waa cilmiga weyi xooluhu ma baaqi noqonayo dad fara badan oo xoolo la siiyey baa jira xaggay ku dambeeyeen xoolihii xoolihii qaarunma waxbaa ka jooga maya xoolihii boqorrada qaarkood ay shaqaysteen haysteen ee ay kaydsadeen ee xoolihii ummadda marka ay ku takri faleen ma waxbaa marka waxaa ka baaqi noqday maya waxaa la sheegay boqor boqorrada ka mida ayaa maalintuu dhintay ubadkiisii waxay dhaxleen mid waliba xoolo aad iyo aad u badan waxaan u malaynayaa mid walba inay yidhahdeen lix boqol oo kun oo diinaar diinaarku dahab buu ka samaysnaa baa mid waliba dhaxla xoolaha xaddigaa iyo farahaa leh wakhti yar bay farahooda ka waayeen yaa waa wax barakala waxay ku dambeeyeen dawarsi ilmo boqor bay ahaan jireen yaa xoolaha xaddigaa le bay dhaxleen dawarsi bayna ku dambeeyeen markii dambe dadka gacmaha hoos dhigtaan oo shaxaadaan huwa sharafu lwujuudi wa nuuru alakhwaari walnujuud cilmigu waa jiritaanka sharaftiisa yacnii kownkan iyo jiritaankan sharaftiisu waa cilmi wa nuuru alakhwaari walnujuud meelaha godan iyo meelaha sarreeyaba iftiinkoodii weeyi waa nuurkoodii iyo ilayskoodii weeyi alakhwaar waa jamcu hawr najdina waxa la yhaha meesha korraysa ee taagan ayaa la yidhahdaa waxaa laga tilmaamayaa dhulkaba nuurkiisu waa cilmi aqoon darradii waa mugdi nuurkaa qorraxdoo kale ayuu cilmigu ka dhigan yahay waayo baadidii iyo xaqiibuu kala iftiiminayaa baatilkii iyo xaqiibuu kala iftiiminayaa gaalnimadii iyo tawxiidkiibuu kala iftiiminayaa bidcadii iyo sunnadiibuu kala iftiiminaya xalaashii iyo xaaraantiibuu kala markaa iftiiminaya waa nuur macnawi ah oo dadku markaa basiirada iyo aragtida qalbiga ay ku kala arkayaan wax qofkii aan cilmiga lahayn dhirta iyo dee waa arkayaayo waa ka baydhayaayo indhihii wejiga ku yaallay waa ku yaalliin laakiin indhuhu kuwa wejiga ku yaalloo keliya maahee indho qalbiga ku sugan baa jira ruuxa cilmiga lihi waxaad ka oo oaan adigu arkaynin ayuu isagu u jeedaa arkayaa buu leeyahay waa baatil qayaxan uu leeyahay waa xaaraan markaa maqtaca uu leeyahay huwa shirku bicayni waa gaalnimadii o anbiye isku daahirin ruuxii jaahilka ahaayee aan waxba garanaynin waxa uu arkayo u muuqdo ma arkayo ruuxa cilmigale wuxuu arkayo isagu ma arkaayo ruux hadduu indhala yahay ruuxna indhaqabo ruuxii indhaha la'aa maxaa la gudboon inu dhahdo war gacanta qabana iddaa marka anaa soconaye maxaad gacanta qabanaysaa sidaas miyaa mise waa inuu markaa ku raali noqdo in gacanta la qabto usha loo qabto oo dabeedna meeshii laga laabo u kala laabto soo soco aanu diidin ruuxii jaahilkii wuxuu ka dhigan yahay ruuxa hagabsanaya ayndhahala dee usha marka loo qabto waa inuu raacaa aan odhan isii da oo gees kale aanu isu xambaboorin ilaa hadduu gees kale u kaco waxaa lu isu dhin yahay inuu turuturoodo dee markaa waxa weeye hadaan ku dhaco ama jar ka dhaco ama waxa weeye intuu dhaco dee markaa madaxa dhagaxa ku dhufto dee halis buu ku sugan yahay haddii kale marka waa inuu yeelaa in la hago waa inuu yeelaa hagitaankaasi waa maxay waa hidaayo waa in la hago waa inuu yeelaa marka waa nuurkii arladaba xilyat alakaabir dadka waaweyn yacnii quruxdoodii weeye cilmigu hadda weynaanta tii xajmiga ah looma jeedo burnaanta la iska buuran yahay muraadku maaha waxaa laga tilmaamayaa si macnawiya ruuxu inuu u weyn yahay ya saasaa laga tilmaamaya xilyat akaabir waa quruxdii iyo sifadii dadka waaweyn ee xagga qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo diin ahaan u weynaa wa nushat nawaadir indhaha wax eegayaa waa kay ku raaxaysanayeen haddii meel dooga oo wada cagaara ruuxu arko goor barwaaqo ah oo sidaa u daawado soo indhihiisu kuma raaxaysanayaan inuu doogga iyo cagaarkaa daawado eego aad buu ugu farxaya indhihiisuna waa ku raaxaysanaya sida marka cagaarkaa iyo dooggaa indhuhu ugu raaxaysanayaan bay cilmiga ugu raaxaysanayaan sheekhii aynu sheegnay ee markaa sheekh muqbil waxaa laga sheegay inuu yidhi iyadoo markaa yacni qaliilu daatilyad uu ahaa oo aanu xoolo dhaqan ayaa wuxuu yidhi markaan idhahdo qaala alimaamu albukhaariy waa aan sanadka bilaabo wax allo wixii hami adduunyai waa iga bixiyeen buu kaannahu inaan wax iga maqanba jirin wax iga maqanba inaanu jirin baad mooddaa waa innagii sheegnay darsigii hordhaca markaa dowladda lagu furfurayey kelimaadkii lagu furfuray dowladda waa inagii sheegnay shaykhulislaam ibnu taymiya inuu ku yidhi boqorkii wallaahi markaa mulkigaagu iyo boqortooyadaadu agtayda kama aha laba finis laba senti agtayda uma dhiganto haddaba boqortooyo inteeya beled yaroo kooban ma aha boqortooyadaas dowlado fara badan baa hadda kala haysta dhulkii oo intaasoo dowladood ayay u qaybsantay dhulku ka boqorka aha boqorkaas markaasuu haddana shiikhu wuxuu yidhi ilama aha inuu markaa laba filis u dhigmo muxuu garanayey qiimaha cilmiguu garanayay man maala ilaahi nacim kii u iishaa xagga cilmiga waa nicmaystaa yani nicma ruuxiya ama macnawiya ayaa cilmigu leeyahay nicmo abadiyana waa sababaya waman jaala bihi hanim ka cilmiga ku wareegaa waa haniimaystaa yacnii haniimo iyo fur buu helaa waman inqaada lahu salim kii u hoggaansamaa cilmiga waa nabad galaa low kaana silcatan tubaacu labudilat fiihi alamwaalu alcidaam low kaana silcatan tubaacu hadduu cilmigu ahaan lahaa badeecad la iibiyo hadduu ahaan lahaa labudilat fiihi amwaalu lcidaam waxaa lagu bixin lahaa xoolo waaweyn oo fara badan aw sucida fi samaa haddii samada la korsiin lahaa cilmiga la samat ilayhi waxa u kor noqon lahay nufuusu lkiraam dadka sharafta le nafahooda waxay salan lahaayeen siaa ku gaadhaan sallaankaa ku gaadhaan cilmigu ma aha wax hoole lagu iibsado waa jiddi iyo ijtihaad iyo dadaal ayaa lagu helaa inama alcilmu bitacallum inama alcilmu bitacallum cilmigu wuxuu ku sugnaadaa ama lagu helaayo keliya barasho la bartoo laysku kallifo barashadiisa huwa min almataajiri arbaxuhaa wa fi lmafaakhiri ashrafuhaa wuxuu ahaaday cilmigu waxyaalaha laga tijaaraysto ama laga baayac mushtaro waa ka ugu macaashka badan wa fi lmafaakhiri ashrafuhaa waxyaalaha lagu faanana waa ka ugu sharafta badan akramu lma'aasiri ma'aasiruh ma'aasirta waxaa la yidhaahdaa sharafaha layska dhaxlaa la yidhaahdaa ee lagu faano akramu lma'aasiri shay layska dhaxlo oo sharaf leh waxa ugu sharaf badan ma'aasiruhu yacnii cilmiga markaa layska dhaxlo ayaa ugu fiican oo ugu sharaf badan wa axmadu lmawaaridi mawaariduhu wax loo aroorana arooritaanka cilmigaa ugu markaa wanaagsan faasaciidu man xadda nafsahu calayh ka saciidka ah ee liibaanay waa ka ku boorriyey naftiisa cilmiga barashadiisa ku booriyey waxasa rikaaba ruuxihi ilayh kuna booriyey rakuubka markaa naftiisu ay saaran tahayna xaggiisa u booriyey xagga cilmiga ku boorriye u kaxeeyey rikaabka waxaa la yidhaha geela la fuulee rakuubka laga dhigto marka rakuubkiibu waa ku tirtirsiyo xagga u kaxeeyaa laga tilmaamaya ruuxdiisu waxay markaa fuushan tahay ee rakuub la fuulo oo kale uga dhigani waa jidhkiisa marka jidhkiisii oo naftiisina ku sugan tahay wuxuu u kaxaynayaa xagga cilmiga wa shaqiyu man zahida fiihi aw zahad ka shaqigee guul daraystay waa ka cilmiga ka zaahiday ee ka dheeraaday aw zahada ama dadka ka dheereeyey oo yidhi waxba habarina iska daay waxaa la rabaa waa cibaado ya cilmi maxaa kaga mashquulaysaan war cibaadaysto iska wardiya oo ilaahay markaa ka baqa iska dhaaf allah wixii lagaga baqi lahaa waxaa lagu garanayaa cilmiga cilmiga ayaa lagu garanaya inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa allah waxaa ka baqaayo keliya addoommada ilaahay ee cilmiga leh ayaa ka baqaya yacnii allah waxaa ka baqaaya baqdinta uu xaqa u leeyahay yacni culammada markaa qumane toosan baa ilahay ka baqaysa marka dariiqii allah lagaga baqayay cilmigaa lagu gaadhay marka cilmiga laftiisaa cibaado ah oo waa ajallu cibaada waa cibaado kii ugu weynaa majliska cilmiga lagu baranayo waata markaa laynoo sheegay inay waxa weeye sakiinada iyo raxmaduba ku soo degto waata nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ya yacni ilaahayna yacni waxa weeye waa markaa waa xusaa malaa'igtuna waa u ducaynaysa malaa'igtuna waa u ducaynaysa ta kale cilmiga ee laftiisiibaa camal ah ibnu jawsi baa wuxuu odhanayaa dadka qaarkood baa waxay odhanayaan yani cilmigu maqsuud ma aha waxna waa wasiil oo waa wado waxna waa ujeeddadii la rabay ujeeddada la rabay waa cibaadada cilmiguna waa waddadeediio maqsuud ma ahe waa wasiilo waa waddo marka maqsuudka ku mashquulo cibaado la kaalaya camalka camal la kaalaya markaasuu odhanaya waalcilmu camalu wa ayu camalin cilmiguna wuxuuna weliba kaga jawaabayaa cilmigu wada wasiilo ma aha cilmiga qaar baa qaaye ah oo cilmiga ictiqaadkae qalbiga ya caqiida saxa ruuxu kula imanayo dee waa camal qalbiga laga samaynaayo cibaado camali ahoo jawaarixda laga samaynayana wadda uma aha ee isagiibaa maqsuud ah marka wada wasiilo cilmigu ma aha xadiidkuna muxuu sheegayaa fadlu alcaalimi cala ka caalimka ahi ka caabidka ah wuxuu ka mudan yahay sidaan anigu uga mudanahay baa nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ka idinku hooseeyo sidaan uga mudanahoo kale ayaa caalimkuna caabidka uga mudan yahay sababtu maxay tahay caalimka nafcigiisa iyo waxtarkiisu waa mutacaddi oo waa tallaabayaa dadku u gudbayaa cibaadadana nafcigeed iyo waxtarkeedu qaasir waxay ku tahay ruuxa isagay ku kooban abcada canhu wabacad wa abcada canhu aw bacad shaqigu waxa weeye ka guuldarraystay ka cilmiga dadka ka fogeeyey aw bacada ama ka fogeeyey labadu waa isku macne bacda iyo abcada asal baa waxaa ku soo arooray dadka markii la qaybqaybiyey waxa ugu xun mid dadka ka reebaya yacni cilmiga kaasaa markaa ugu xun waa ka ugu liita marka cilmiga dadka in laga loo diido ma aha ama laga fogeeyo ama la yidhahdo waxba ha baranin ama iska daa waxbarashada anfuhu biariiji lcilmi maskuumun sankiisu udgoonkii cilmiga ee kankamayey maskuumun waa mid laga xidhay yanii zukaan baa haleelayoo yacani waxaa weeye qofka marka uu durye ee duraygu ku dhacee sanku markaa xidhmo baa loo isticmaalaa ariijina yacani waa udgoonka kankamaya ee soo faafaya anfuhu biariiji ilcilmi maskuumun waxa uu yahay sankiisu biariiji ilcilmi kaa shaqigaa buu sheegaya cilmiga markaa udgoonkiisii soo kankamayey maskuumun waa mid ku xidhmayba oo wuxuu diidayaa udgoonkaasuu dhibsanaya wa khatmu lqafa qadaadkiisa waxaa lagu shaambadeeyeyna haadaa cabdun maxruum waxay ka dhigan tahay kaannahu shaabadi inay halkaa kaga taallo qadaadka shaabadda maxaa ku qoran haadaa cabdun maxruum kani waa addoon la qadiyey maxaa laga qadiyey dee cilmigii baa laga qadiyey waalcilmu yadkhulu qalba kulli muwafaqin min hayri bawaabin wala isti'daani wayarudduhu almaxruumu min khidlaanihi laa tushqina allaahumma bilxirmaani alcallaamatu bnu lqayim ashaafiyata alkaafiya wuxuu ku yidhi waalcilmu yadkhulu qalba kulli muwafaqin cilmigu wuxuu galaa mid kasta oo xaqa la waafajiyey qalbigiisu gala min hayri bawaabin wala isti'daani yacni cid markaa ka joojinaysa bawaabka waxa la yidhaha ka albaabka taagane yacni dadka u diida eh, inuu meel galo ee ruuxii markaa doonana uu ka furaya oo u oggolanaya inuu soo galo ruuxna u diidaya marka bawaab cilmiga ka hor taaganoo albaabka taaganoo u diidaya ma jiro wala istiidaan idan weyddiisan la'aan aanu cidnaba idan weyddiisan odhan ma galaa ya guryaha marka la soo gelaayo soo istiidaan lama sameeyo ma soo gallaa qalbigii wuxuu ka dhigan guri oo kaleu ka dhigan cilmigii markuu doonaayo qalbigaa inuu galo ruuxuna muwafaq yahay oo ruux la hanuuniye yahay oo xaqa la waafajiyey cid ma idan weyddiisanayo war qalbigaaga ma gala ma odhanayo dalaq buu odhanaya qalbiguu gelaya wa almaxruumu waxa cilmiga radinayoo diidaya kii la qadiyey oo hidaayada laga qadiyey min khidlaanihi wuxuu markaa u celinayaa min khidlaanihi hoojinta markaa waxa weeye la hoojiyey markaa daraaddeed oo maxaa laga qadiyey waxa laga qadiyey hanuunkii baa laga qadiyey khadalahu waa u gargaari waaye weeyaan marka khidlaanka waa maxay hidaaye looguma gargaarin ka aan hanuunka loogu gargaarin isagu cilmigii wuu radinayaa wuxu odhanaya war ha soo gelina iga joog iga joog ha soo gelina isma qaadi karee qalbigii buu u diidayaa ya kaanahu albaabkii markaa bawaab u taagan yahayoo cilmigu inuu ka galo ka hor taagan yaho u diidaay iyadoo dee cilmigii la dhiganayo ayaa dad badani sow ma aha markaysagaa cilmiga dhinac maraan tafsiirkii baa la akhrinaya xadiiskii baa la akhrinaya caqiidadii baa la akhrinaya dad baa waxa weeye intaasoo dhan iyagoo arkaya ayaa hareerta ay ka dhaafayaan oo marka waxaweeye la yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ya xamdalada la bilaabo ayuu siduu markaa u joogo si meesha lagu qaniinay uu kabaha la boodaya bismillaahi goortay yidhaaheen booba kabihiinna mid baa wuxuu yidhi isagoo xaaladdaa matelaay yacni ha dhegaysanina nimankaas bismillaahi goortay yidhaahdaan booba kabihiinna kabaha la carara maxaa dhibaya hadduu cilmiga dhegaysto yacni ku soo dhowaado ruuxu weliba markaysagaa cilmiga barashadiisa de mar buu bilaaba ruux ku dhashay ma jiro ruux waliba marbuu buu bilaaba ha is odhanin ma iminkaad cilmi baran kartaa garh baad yeelatay oo hadda waad yaro weynaato nin weyn baad noqota oo dee inaad shaqaysato wax tacbato oo markaysaa xoola yeelato oo reer yeelato ayaa lagaa rabaa ma u fadhiisan kartaa war mar kastaba cilmiga waa la baran karaa iyadoo garh la iyadoo la weyn yahay iyadoo cirre la yacni xaalad walba waa la baran karaa markay diintu soo degtay dee dadku may wada yaryarayn kii weynaa iyo kii yaraaba dee diintii buu dadkii qaar cirale iyo qaar garhmadoobe ah iyo qaar dhallinyaro ah nooc walba waa lahaayeen iyo qaar yaryar markii diintu soo degtay haddana dhammaantood waxay ku degeen barashadii diinta ay baranayeen ayay ku degeen haddaad xataa weyn tahay oo da' tahay dee adoo cilmi baranayo oo dalabulcilmigii ku jira oo niyo saadiq oo dhab ah ku sugan marka inaad cilmi sharciya barato caalim noqoto niyadaa laga yaaba in lagugu sawaabiyo ajarka lagu siiyo ya inama alacmaalu biniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa haddaad niyayso niya saadiqa dhab ah inaad caalim noqoto liajli illaah hadda maaha manaasib iyo ujeeddooyin kale inaad ku doontiyo iyo maxkamad inaad fadhiisata iyo magac inaad ku yeelata iyo dadku inay kugu ammaanaan iyo waxyaalaha maaha dadka inaad kula asaraartata iyo umuuraha maaha yacni liajli illaah inaad cilmiga u barato oo shareecada u weelayso haddaad sidaa markaa doonto inaad maa nawaa shaksi walba waxa u sugnaaday wuxuu niyey ayaa u sugnaaday sheekh baa waxa u yimi inan yaroo da'diisu yar tahay baa u yimi isagoo cilmiga dhiga xalqaddii cilmiga ayuu fadhiistay maalmuu cilmigii dhiganayey inankiibaa waxa u yimi geeri degdeg ah inankii baa dhintay waa la aasa nin xertii ka mida ku riyooday wuxuu ku riyooday inankii yaraayo ibtidaa'iga ahaa oo culammada lala soo saaray isagoo safka culammada ku jira ya ayaa la soo saaray arrinkiibuu la yaaboo shiikhiibuu u tegeyoo qisadiibuu u sheegay oo ku riyooday wuxuuhi inankii yaraa soo garan mayside inoo yimiye maalmaha kooban in lala joogay ee dhintay markaasuu yidhi haa waxaan ku riyooday buu idhi inankiioo lala soo saaray culammada oo jamaca culammada ku jira sheikhuu wuxuu yidhi ha la yaabin waxaa laga yaabaa niyo dhab ah inuu inankani niyeeyey liajli illaah inuu markaa caalim noqdo ya inuu sidaa niyeysnaa wa innamaa likulli imri'in maa nawaa dabeedna niyadiisii lagu abaalmariyey siduu niyeysnaa lagu abaalmariyey saasaa laga yaaba buui shawaahid kalena dee shareecada waa ku leedahay man sa'ala allaha ashahaadata bisidqin ballagahu allahu manaazila ashuhadaa'i wa in maata calaa firaashi ruuxa ilaahay shahaado weyddiista inuu liajli illaah u shahiidnimo qaato sidaa ilahay ka barya ilaahay derajooyinka shuhadaduu gaadhsiiyaa walow ruuxaasi gogashiisaba ha ku dhintee derajada shuhadada ayuu ilaahay gaadhsiiyaa axaadiis kale maxay ku soo aroortay waxay ku soo aroortay kii caalimka ahaa ee cilmiga lahaa iyo kii tamaniyayaya jeclaystay inuu cilmigaasoo kale yeelan lahaa oo sidaa uu cilmiga dadka u baraayo isaguna u bari lahaa isagana waxa weeye in la siinaayo fadligaasoo kale kii xoolaha markaa lahaa xoolaha badan ee xoolaha ku bixiyey khayrka ya khayrka ku bixiyey hadduu tamaniye hadduu xoolo yeelan lahaa sidaa hebel xoolaha ugu bixiyey masaajidda iyo khayrka iyo masaakiinta in wax laga siiyo iyo in waxa weeye khayraadka markaa loogu adeego saasoo kale aan samayn lahaa allah xoolamaanyeesha aan saasoo kale samaye ka tamaniyaya ajarkaasoo kale u liiyi kollay maanta iska hordhac weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk